رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cidwaana ilaa cala aldaalimiin wa usallii wa usalimu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin baabu istixdaabi sawmi sittati ayaamin min shawaari waxaynu gelaynaa baab lagu magacaabo inay istixdaab tahay oo la sunneeyo way wanaagsan tahay oo la jeclaysto in lix maalmood la soomo bisha shawaan looga soomo waa soon furkee wacan abi ayuub radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man saama qofkii sooma ramadaana bisha ramadaan huma kadibna atbacahu raacsiiya siddan lix maalmood oo min shawaalin bisha shawaal ee soonfureed ah kaana waa sidii asagoo ka siyaami dahri dahar sooman oo kale riwaahi muslim baa xadiidkaa weriyo wuxuu xadiidku tilmaamayaa bisha ramadaan marka la soomo oo soon ku dhammaado maalinta ciidama la ciido maalinta labaad ee shawaal waxaa bilaabanaya in la soomo soonka ay soomaalidu wadda ugu taqaano waa bisha shawaal oo lix maalmood laga soomo in la xiriiriyo way fiican tahaybay fuqahadu yidhaahdaan haddiise la kala googooyo oo shawaal lix ka mid ah in aad soontana way kaa gudaysaa oo way fiican tahay sidaa darteed waxaa loo baahan yahay dadku markay ramadaan ka soomaan kadibna inay ku daraan lix maalmood oo bisha soonfureed ah waxay u eegaysaa hal sano oo adsoontay ajirkiisa dumarka dhiigga caadada oo uga dhaafo soonka dadka xanuunka uu soonka ay u soomi waayeen waxaa ayagu fiican baa la yidhaahdaa inay marka hore qalada iska gudaan markay qallada kuga gudaan kadibna ay shayaabka markaa raacsiiyaan waa sida afdalkee markaa wanaagsan balse hadday mararka gobol ka mid ah dhacdadaa la yidhi in ayagoo loo gudin ay shayaalkii soomaal way u jirtaa wayna ka gudmaysaa laakiin sida habboon waa in marka hore la gudaa qalbada sida rasuulku tilmaamaya min ramadaana waa buuxsanaanta ramadaanka dhan la soomay kadibna lix shayaal la raacsiiyaa waa halsana soonkoodii baabu istixbaabi sawmi litnayni waalkhamiis maalinta isniinta aan u naqaano ee itniinta lagudahadii khamiiska sunniin la sunneeyo soonkeeda ayuu u baab yahay an abi qadaada radi allaahu canhu ana rasuula allahi sal allahu calayhi wasalam su-ila waxaa la weydiiyey can sawmi yowmi litniin maalinta isniinta soonka la soono faqaala wuxuu yidhi daalika kaalyowm maalintii waaye wulidtulay anaan ku dhashay fiihi maalintaa dhexdeeda wa yowma bucistu waa maalintii loo soo bixiyey ay unsila calaya fiihi ama laygu soo dejiyeyba maalin isniin bay ahayd markuu waxiigu ku soo degaayay reer muslim baa xadiidka wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa maalinta ifnaynta soonka la soomo inuu fadli fiican ku jiro nabiguna waa la weydiiyey soonkiisii sababta uu u soomo waa maalintan ashaygu yiri sala allahu calayh wasalam waa maalintii laysoo bixiyey waa maalintii laygu soo dejiyey waxyiga keeg iyo shumac baa shidnaa maalinta dhalashada tangaabo markay dhasho keeg toorto la yidhaahdo iyo afar xabo oo shumaca dhinacyada la dhigaa nabiguna wuu soomayaa sala allahu calayh wasalam wa uu tilmaamayo u dhawaasho ilaahi wa uu tilmaamayo inuu rabbi aada ugu dhowaan waa la kala fog yahay saa darteed ibaadaa wax kasta lagu jaangeynaya wax kasta ibaadaa laga beegsanaya wax walba wax ilaahay loogu dhawaano subxaana watacaala wa can abi hurayra can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa qaala wuxuu yiri tucrabu alacmaalu acmaashaa la bandhigaa yowma alihnaani maalinta isniina iyo alkhamiisi maalinta khamiista ah fa uxibu waxaan jeclahay an yucrada ila la oo loo geeyo ilaahay camalii amalkeyga waana saa'im amalwala sooman rawaahu tirmidi wa qaala xadiidan xasan wa rawaahu muslim bikayri dikri soom soomacaan ayuu xusay asaga ama uu wariyey rasuulku wuxuu yiri maalin walbo isniin ah iyo maalin walbo oo khamiis ah camaladaa ilaahay loo bandhiga addoonkaaga intaan buu sameeyey wiilgan intaan ayuu qabtay isbuucan maantana wuu sooman yahay inuu yidhaahda buu rabaa inta camiladiisa khayrka la bandhigo maalinta isniinta la geenayana wuu sii sooman yahay maalinta khamiistee loo bandhigayo alle haddana wuu sii sooman yahayda sidaa darteed baa rasuulku xadiid kale wuxuu ku soo tilmaamay ilaahay wuxuu dembidhaaf u fidiyaa oo addoommadiisa malaa'igtaa amraa inay ka dhaafaan kana tirtiraan wixii ay ka soo qoreen dadka aan rabbi u shariig ilaa laba qofood oo calaabi ka dhaxaysa maahan laba qofood oo aan wanaagsan isku wanaagsanayn laba qofood oo col ah laba qofoodan isi salaamin inyaru haadayni labadan u korta oo ha u dembi dhaafina oo sida ayaa la yidhaahdaa ilaa ay ka heshiinayaan marka isniin kastii khamiis kasta haddii dembid ah uu kuugu seego gabadh shalay wax kaa sheegtoon ow ka tahay intu intaadii dharbacdeed ow noqoteen korkeeday leedahay dambi-aaf weyn oo ilahay bixinayo hidlaaya ol iga ah iyo hebel baanan isla hadlinana wejigiisa karaahsaday yeyna lagu dhaafin inshaa allah wa can caaishata radi allaahu canhaa qaalad waxay tiri kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calay wasalam yataxara mid u qasda salma aliqliini waalkhamiis aad buu ugu waa u raagi jiray waa kula qasdi jiray waa ku dadaali jiray rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix mid ku dadaala soonkii isniinta iyo khamiistuu nebigu ahaa baabu istixbaabi sunnada sunnada baabkeedii waayo sawmi talaatati ayaamin min kulli shahr bil in saddex maalmood laga soomo wal afdal sida fadliga badanna soomaha soonkoodu waa fil ayaami albiid fil ayaami albiid maalmaha lagu magacaabo ayaamulbiidka in la soomo waa ayaamaha ee habeenadu cadcabaantu jirto ee qamarku kaamil yahay wahiya ayaamulbiidkuna waa athaalita cashara waa saddex iyo tobanka waalraabica cashara wa afar iyo tobanka iyo waalkhaamisa cashara shan iyo tobanka wa qiila waxaa kaloo la yidhaahdee athaani cashara waa laba iyo toban thaalita cashara iyo waalraabica cashara laba iyo toban saddex iyo toban iyo afar iyo toban qolaa tiri qole waxay dhaheen waa saddex iyo toban afar iyo toban iyo shan iyo toban wاsaxiixu اlmashhuur sida saxiixee aankii shuhuursanna huwa alwal waa kan horoo in la dhahdo saddex iyo toban afar iyo toban ila shan iyo toban taasaa wanaagsan wacan abi hurayra radia allahu canhu qaala wuxuu yiri awsaani khaliili walaydaydaa ii dardaarmay sala allahu calayhi wasalam saaxiibkaydaa ii dardaarmay rasuulku ula jeedaa bihalaatin saddex waxyaabood siyaamu halaaati ayaamin min kulli shahr soon laga soomo bil walba saddex maalmood iyo wa rakacatay duxaa labada rakacadoodoo barqadii la tukado waa muutira inuu watir ka tukado qabla an anaama intaanan hurdin muttafaqun calayhi intaanan seexanin inuu watir ka tukado wacan abidardaa radi allaahu canhu qaala wuxuu yiri awsaanii xabiibii xabiibkay baa ii dardaarmay sala allahu calayhi wasalam rasuulkuu ula jeedaa bihalaatin saddex waxyaabood lan adacahunna oo ka tegaynin maa cishtu intaan noolahay intayda xayaato igu jirto oo aan noolahay saddexdaa xabiibkay ii dardaarmay ka tegi maayo saddexdu waxay yihiin bisiyaamin waa soom halaathati ayaamin saddex maalmood min kulli shahrin bil kasta laga soomo wa salaati duxaa salaada barqada iyo wa bian laa naama inaanan hordin xataa uu jira ilaa aan witriyo rawaax muslim baa xadiidkaa wariyey witriga waxaan soo tilmaamay inuu fiican yahay habbooma yahay mar allaala marka inta la jiifta lasoo kaco wakhtiga ugu dambeeyo in la tukado laakiin qof kasta oo aan awoodi karin inuu aakhirka habeenkii kaco inuu awalka iska witriyo intuusan seexanin way fiican tahay qaasta dadka shaqaalaha ah ee subaxii aad u talaha oo wax badan gaala sida abuu hurayroo kale waa xir waa diinbare waa diinbarashuu kusoo jeedaa meel kastoo kutub laga akriyuu tagayaa rasuulku haduuna maalin ag fadhiyaa waxaad dhici karta inuu ibnadaadinta ku mashquulo mutaqaanaa ku daalo habeenkii sakdhexin oo kaci waayo laakiin qofkii kari karaa waxaa u fiican afarka habeenkii inuu markaa tukado wacan cabdillaahi ibni camr ibni caas radi allaahu canhuma qaala qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yiri wuu yidhi sawmu alaaati ayaamin soon laga soolo saddex maalmood min kulli shahrin bil kasta sawmu dahri ayuu u dhignaa sanadkii oo la soomo kullihi dhammaantii kullihi in la soomo ayuu u dhigan yahay oo billi walba oo saddex maalmood lala soomo yo adaa sanadkii oo dhan soomay taasay la ajirkan tahay muttafaqun calayhi halkii xasanadaa toban soomaaha toban halkii maal adoo toban beri soomay lamid tahay maalintii labaad toban labaad adoo soomay maalintii saddexaad toban saddexaad adoo soomay waa adoo bishii oo dhan soomay bil walba markaad saddex ka soontoo bishii oo dhan inaad soontay lamid tahayna sanadkii oo dhan adoo soomay ayuu markaa lamid yahay muttafaqun calayhi wa an mucaadat alcadawiy wa mucaadat alcadawiy waa gabadhii qidaamada badneed ee taabiciyadda ahayd annaha mucaada ayaa sa'lad waxay weydiisay caaishata radia allaahu canha akaama rasuuluullaahi rasuulka alla ma ahaan jiray yasuumu mid ka sooma min kulli shahrin bil kasta talaatata ayaamin saddex maalmood qaad cayshana waxay tiri nacanmaa faqultu waxaan iri min ayi shahrin kaana yasuumu bisheeduu ka soomi jiray xaggee qaalad waxay tiri yakun wilaali min ayi shahrin yasuum macnahan wuu u aada yeelaa dal kasta oo markaa ka soomo macnahan in walba saddex maalmood ayuu ka soomi jiray rawaa muslim baa xadiidkaa wariyay wa can abi hurin radia allaahu canhu qaala qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yiri idaa sumta min ashahri bisha marka aad ka soomayso alaaan saddex maalmood fasumsoom alaaata casharata wa arbaca casharata wa khamsa casharata saddexdaa ka soom markii hore usoo tilmaamay uu yihi tanhoraa saxiix ahoo mashhuur ah xadiidkan buu daliilsanayaa oo rasuulku ka yiri bishii hataa saddex maalmood soomaysid saddex iyo toban afar iyo toban iyo shan iyo tobanka ka soon taasaa fiican ayaa midhibkeed rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wacan qadaadi ibni milxaan radia allaahu canhu qaala wuxuu yihi kaana rasuulku wuxuu ahaa yacmurunaa midna fara bisiyaami ayaamaalduur maalmaha cadcadkaa soonkooda ayuu masari jiray waana alaaata cashrata wa arbaca cashrata iyo khamsa cashra rawaahu abuu daawuud ayaa xadiidkaa wariyey waana darajo xasan ah baa la yidhaahdaa wa can ibni cabbaasin radi allaahu canhuma qaala wuxuu yiri kaana rasuulu ullaahi wuxuu ahaa laa yuftiru midaan afurin ayaama albiid ayaama albiid fii xadarin walaa safarin xadar iyo safar labadaba riwaaya saa biisnaadin xasanin sanad xasan ah ayuu markaa kusoo saaray ayaa mulqiidka marna ma afuri jiray ee macnaha wuu soori jiray buu ula jeedaa baabu fadli man fadliga uu leeyahay baabkii sii waaye man fatar qofkii afuriya saa'iman qof sooman iyo fadli saa'in qofka soomin fadliga uu leeyahay alladii yu'kalu cindahu agtiisa wax lagu cuno ila ducaai lakli wa ducaai alaakilibe aakilka wax cuno ducadiisa lilma'kuuli midka uu ka cuno cindahu agtiisa inuu u duceeyo ta koowaad waa qof sooman qofka afariya fadliga uu leeyahay ta labaadna saa'il sooman agtiisana raashin lagu cuno fadliga uu leeyahay ta saddexaadna haddaad guur tagto ood ka afurto amase aada raashin ka cunto inaad u ducayso dadka guriga iskale an zayd ibni khaalid aljuhani radi allaahu canhu ana nabiyi qaala wuxuu yiri man fatara qofkii afuriya saa'iman qof sooma kaana lahu waxa uu leeyahay mithlu ajrihi kii la afuriyo soomna ajirkiisa oo kale ayuu leeyahay kii wax afuriyey bayra laakiin annahu laa yanqusu min ajri saa'imi shay-un laakiin kii saa'imka ahaa ee soomna ee ajirkiisii oo kale la yeeshay waxba laga nusqaaminaayo shay ajirkiisa laga nusqaaminayaa maaha rawaahu tirmidi wa qaala xadiidan xasanu saxiix bal waxaa tilmaamaa si qof kastaa ajir badan uu u helo mar allaala markaad afar samaysato ama timin iyo biyo aad wadato qofkaan latimin iyo dibadda wato kiisaa laga qaataa kaadaa la siiyaa maxay noqonaysaa inuu asagana uu ku afuriyey adagana aad afurisay macnaha dadkii hore waxay wax ka raadin jireen xasanaadka meel cajiib badan kan afarkii uu kabsa wuxuu siinayaa ku kale ka kale afarkuu samaysto kan buu siinayaa kaas afarkiisii kaabuu siinayaa kuwa afarkooda kuwaasay siinayaan muxuu u helayaa marka ajirkiisii oo taam ah iyo qofkii la afuriyey ajarkiisuu isla helaya kana wuu helaya kana wuu helaya kana wuu helaya markaasaa xasanaad badan dadku ay qaadan jireen ma naqaanaan laakiin sida shirinka loo raadiyaa naqaanaan sida loo tartamaa naqaanaan loogu tartamo adduunka ay waxay gelin jireen sida caaqiro loogu tartamo waxay gelin jireen sida caaqiro loogu tartamo loogu helo khayrka iyo wanaaga qof kasta oo qof sooman afuriya ajarkii qofkii la afuriyey oo kalaa la siinayaa kii wax afuriyey kiiwaa afuriyey oo soomaana ajirkiisa shay laga musqaamaynayo mana boobaa nabiga sala allahu calayh wasalam wacan ibni camaara alansaari radia allahu canha ana nabiya sal alla calay wasalam dakhala wuxuu u soo galay calayha umma camaara korkeeda faqadamat ilayhi tacaaman raashinbay u soo gelisay nabigay cunto u dhigtay faqaala wuxuu yiri kuli in adigu faqaal waxay tiri innii saa'imatun anigaa soomay anigaa saa'imad baan ahee adiga cun faqaala rasuulku wuxuu yidhi ina saa'im saa'imka qofka sooman tusalli calayhi way u ducaysaa dushiisa tusalli waxay u ducaysaa adigu korkiisa almalaa'ikatu malaa'igtaa u ducaysaa idaa ukila cindahu marka agtiisa wax laga cuno xataa yafracuu ilaa ay xataa yafraguu ilaa ay ka farxashaan macnaha ilaa ay ka faaruqaan oo ay ka dhammeeyaan ducaa loo haynayaa warubbamaa qaala xataa yashbacuu ilaa ay ka dhargaan ilaa markay ka dhargaan inda ka kala darwarayaan rawaahu tirmidi wa xadiidun xasan buu yiri laakiin waxaa la tilmaamay xadiisku inuu daciif yahay wacan anas ana nabiya sal alla alay wasalam jaaa ilaa sacd ibni cubaada ayuu u yimid rasuulka sal alla calayh wasalam sacd ibnu cubaaduu u yimid fa jaa'a wuxuu ula yimid bixubsin muufo iyo wasiifii saliid muufo iyo saliid ewaan ah ayuu u keenay fa akala wuu cunay uma qaala nabiyu kadibna nebigu wuxuu yidhi aftara cindakum asaa'imuun wa akala طacaamukum alabraar wasallat calaykum almalaa'ika saas markaa ugu duceeyey nebibaa waxaa u yimi sacad ibnu cibaada oo jaaca ilaa sacad ibnu cibaada ama nabiyu ayaa jaaca yimi ilaa sacad ibnu cibaaduu u tegay rasuulka fa jaa'a wazaydin wuxuu ula yimi muufo waa kibis iyo saliid raakana waayo cunamadiga uma qaala soo dacadii lama rabo qofka loogu deecin lahaa wuxuu yidhi afqara afqara ha ku afuraano wacindakum agtiina assaa'imuuna dadka saa'imiinta ah wa akala ha cunin طacaamukum raashinkiinana alabraara abraarta waa abraartiibaa loola jeedaa dadka baariyaasha ah waa dadka taqiyaasha ah guryaalkiina dad sooman iyo dad taqiyaal ah iyo dad khayr inha kasoo buuxsamaano waayo wasallat alaykum almalaa'ika malaa'igtana ha idiin ducayso oo malaa'igtana ha idiin ducayso saasaa markaad leedahay qofka aad cuntadiisa wax ka cunto waad wanaagsan tahay i tankuu i garacsiya i wixiila mid ah ducadaana uga haboon ugana fiican baad ilaahdaa aftara cindakum asaa'imuun wa akala طacaamukum alabraar baariyaashana cuntadiina ma cunaano malaa'igtun ha idiin ducayso saasaa markaana leeyahay kitaaban oo ictikaaf ictikaafkiibuu kitaab u yahay in masaajidada lagu ictikaafo can bni cumar radia allahu canhuma qaala wuxuu yiri kaana rasuulku waa yactakifu mid ictikaafa alcashra alaakhira tobanka dambe oo min ramadaan muttafaqun calayhi tobanka dambe ee ramadaan rasuulku uu ictikaafi jiray can cashata radia allahu canha ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana yactakifu alcashra alawaakhira tobanka dambe ee min ramadaan muu ictikaafuu ahaa xataa tawafaahu allahu tacaala ilaa ilaahay qoorsaday subxaana watacaala fabactakafa aswaabu xaasiskiisi waa ictikaafay min bacdi isaga kadib muttafaqun calayhi wacan abi hurayra qaala kaana nabiyu yactakifu fii kulli ramadaan nebigu ramadaan kasta waa ictikaafi jiray cashrata ayaamin toban maalmood falamaa markii kaana ay ahaatay alcaam alladii qubida fiihi sanadkuu ku dhimanayoy gudihiisa ictakafa cishriina yowman labaatan maalmood buu ictikaafay rawaahu lbukhaari kitaabu lxaj xajka ayuu u kitaab yahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yiri walilaahi ilaahay cala dadka korkooda wuxuu ku leeyahay xiju lbeyti dadka inay kusoo xajiyaan man istataaca ilayhi sabiila qofkii jidkiisa kari kara walan ka fara qofkii kufriya dacee walan ka fara fa ina allaha ilaah macnaha walan ka fara waxaa loola jeedaa waa qofkii xijka inkira ee ee diida asoo xoolo la xaji waaya asoo diida oo inkirsan darteed fa ina allaha haniyun can ilcaalamiin ilaahay caalamkoo dhan wuu ka qaaftoonaa wa can ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi qaala bunaya alislaam islaamkii la dhisay calaa khamsi shan tiiroodbaa lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah wa muxamadan rasuulu ullah waa tiirka koowaad wa iqaami salaadoo la oogo waintooci zakaa zakadoo la guto iyo wa xaji lbeyti beydkoo loo xajiyo iyo soo muqanamaana ramadaankoona soomay muttafaqun calayhi wacan abi hurayra qaala wuxuu yiri khatabanaa rasuuluullaahi rasuulkii allah noo xudbo akhriyey faqaala wuxuu yiri yaa ayuha annaasu dabow qad farada allaahu ilaahay wuxuu ku qoray uu ku waajib yeelay calaykum korkiina alxaja xaj ee faxujuu soo xajiya ilaahay xaj buu idinku waajib yeelay soo xajiya faqaala rajul man baa yiri akullu caamin yaa rasuul allah ma sanad kastaa rasuulkii ilaahay ma sanad kastaanu xajinaynaa fasakata wuu ka aamusay xataa qaalahaa alaaan ilaa saddex jeer uu yiri ninkii faqaala rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu lay qultu haddaan dhihi lahaa nacam ma sanad kastaad xajinaysaan haddaan idin dhihi lahaa la lawajabad waa idinku waajibi lahaa sanad kasta inaad xajka tagtaan baa waajib idinku ahaan lahaa iyada mastatactum inaan awoodi lahayn halkiibaa qaati laga taaganyahay cimrigaada hal marba xijka lagaa rabaa halkii qaatibaanu ka taagannahay kiibaan aadi la-nahay sanadkaan markad baa soo degahay sanadkan dabeeco kalaa soo socota ka kale ka dhigo ka kale waxaa yeela saanada raayeen sicirkiibaa waxoogaa jawaaye waxoogaa kalsug saddex markadbaa soo socotay suugo raashin iyo badreed iyo bagaash saaran saa sanadka sanad kasta usii gaarsiiyaa ka warrama haddii sanad kastoo la waajibi lahaa rasuulkuna xadiis darnaa sal alla caleh wasalam sahab kasta loo xajinayn wuu ka aamusaya masahab kastal xajinayn wuu ka aamusaya masahab kastal xaji wuu ka aamusaya haddaan haa idin dhihi lahaa wuu idinku waajibi lahaa buu dhahay nebiga may aadan awoodeyne ma lahayn mana lahayn low qultu nacam lawajabad walama stadactum uma qaala kadib rasuulku wuxuu dhay daruuni war iga taga macnaha ma taraktum intaan idinka tagaayo war intaan hadal idinka dhaafayan idinka aamusana idinkana iga aamusa fa halaka waxaa halaagay man kaana qablakum dadkii adinka idinka horeeyey bikasrati su'aalihim su-aashoodii faraha badnayd su-aal badan baa lagu halaagay dadkii hore iyo ikhtilaafihim ka hor imaashahooda iyo khilaafkay khilaafayaan ay khilaafayeen calaa anbiyaa'ihim nabiyadooda nebiyadooda khilaafkii ay khilaafayeen ayaa lagu haraagay waxay su'aalanayaan wayla diidayaan faqad sa'alahaa qowmun min qabl uma asbaxuu bihaa kaafiriin uma asbaxuu bihaa kaafiriin wixii ay weydiisteen ee sameeya la yidhi iyo ku kufrinayeen marka joojiya su'aalaha faraha badan buu yidhi ay fa idaa umartukum bishayin haddaan shay idin amro fa'tuu minhu kala imaada ma intaad kari kartaan waxaa sameeyay haddaan idin dhaho dareera haylaha irina waxa i weydiinine oo in allaala intaad ka kari kartaan ood ka qaban kartaan qabta wa idaa nahaytukum haddaan idinka reebo nahaytukum can shay shay haddaan idinka reebana fadacuuhu ka wada taga waxaan aafa waa xaaraan haddaan idin dhaho bataatan faraha kala baxa waxaan sameeya haddaan idin dhahana muwaadiina iyo tabartiina awoodiina intuu dhigto ay idin dhigto wax ku qabta saasuu rasuulku yidhi sal alla wasalam shayga samaynta iyo awaamirtiyo daacada istidaacay ku xiran tahay waa soon ma soomi kartid afur gabar ka soo qabow istaag ku tuko ma keli kartid fadhiiso ma fadhiisan kari ilaahayo jiifo macnaha istiqaaca ku qabta maxaa amarka la yidhaahdo sakaatulfitri baa lagaa rabaa ma haysatid ilaa kooma dabra maahaan bixi wax bixi baa layiri galasbiyaad haysataa sadaqey ee bixi iyo wax allan waxaad kari karto maxaa saaray waxyaabaha layska mamnuuc ee layska diiday awoodiina ku fiiriye intaad kari kartaan qabtabuun macnaha waxyaabaha laysku diiday ka wadataga awood kuma xirna awood ma ku xirna waxyaabaha xaaraanta ah dhaladaa khabrada waa kaa mamnuuc intaad kari karaan kakadaama leedahay waa maya inaad ka tagtay way tahay faraha kala bax waa dhadhaminaa iyo qarabkaa saara waa tijaabina laga yeeli maayo laakiin wixii awaamir ah oo waxqabasho ah istiqaacadiina fiiriyo fattaqu llaaha mastatactum intaad kari kartaan ilahi ka subxaana watacaala taasaa marka la tilmaamaya rawaahu muslim wacanhu qaal waabi hurayra wuxuu yihi su nabiy nabigaa la su-aalay ayu lcamalu afdal camalkee fadli badan qaala iimaanu billah ilaahay oo la rumeeyo iyo wa rasuulihi rasuulkiisa qaala qiila waxaa loo yiri uma maadaa maxaa ku xiga rasuulka awow qaala aljihaadu fii sabiili illaahi jihaadka ilaahay jidkiisa lagu jihaadoo lagu dagaalamaa ku xiga qiila uma maada kadibna maxaa ku xiga qaala wuxuu yiri xajun mabruur xaj lagu daarimimo falo xaj lagu daarimimo falo ayaa ku xiga buu dhahay nabiga sala allahu calayh wasalam almabruur xajka mabruurkaahu alladii waa midka laa yartakibu saaxibuhu saaxiibkiis uusan ku dhex samaynin fii xajkaa gudihiisa macsiya wax dembi ah xajka mabruurka ah waa xajka aan dembiga lagu dhex samaynin waa xajka ilaaha subxaana wa dartii loo guto kaasaa xaj mabruur la yidhaahdaa kaasaa xaj mabruur ah waa xajka uusan qofku dembi ku dhex samaynin wa canhu qaala wuxuu yiri samictu rasuul allahi rasuulkii allah maqlay sala allahu calayhi wasalam wacanhu wasaxaabigii hore wuxuu dhaha rasuulkii ilaahay ayaa maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo dhahaya min xaja qofkii xajiyo oo falam yarfuf aan rafaf ku samaynin waa jinaac afxino aflagaadu wixii lamid ah walam yafsiq fisqoo aan xajka ku samaynin rajaca wuxuu kasoo soo laabtaa ka yowma waladatu ummuhu kayowma waladatu ummuhu maalintii hooyadii ay dhashay oo kale asagoo ah maalintii hooyadii ay dhashay oo kale asagoo ah ayuu ka soo laabanaya macnaha dembi la ilaa qofka markuu markaa dhasho saxaafadiisu warqadiisu way caddahay xajkana dembigaa lagu hoodiyaa wa canhu ana rasuula allahi qaal alcumratu ila alcumra cumro ilaa cumro kale lagu gaaro kafaaratulimaa baynahuma kafaaratuyaa mid laysugu dhaafoo laysugu asturo dembiga limaa baynahumaa inta u dhaxaysa walxaju lmabaruur xajka lagu dhaarimo falan laysa lahu jazaa'un abaalgud maaha ila aljanna janno maahane janno ma ahee wax kale uu leeyahay oo abaalgud ah malaha xajka lagu dhaarimo falan wacan caaishata radi allaahu canha qaalad waxay tiri qultu waxaan iri yaa rasuul allah rasuulkii allow naraa waan aragnaa aljihaad jihaadku inuu yahay afdal alcamali camalkan u fadli badanay afalaa mujaahiduun miyaanaan dagaalamayn haddaan dumarkii nahay qaala rasuulku wuxuu dha laakiin afdaluljihaad waa xajun maqruur xaj lagu daarmana falo kaasaaba idinkugu fila jihaad baa layidhi xajka cirweygiisa iyo dhibaatadiisa iyo mashaakilkiisa taasaaba ka bixi karinba rawahu bukhaariyu wa canhaa ana rasuula allahi qaala min yowma min yowmin maalin majlu aktar uga badan min an yactiqa min an yactiqa laahu inuu ilaahay ka xoreeyo fiihi maalintaa dhexdeeda cabdan adoon min annaari naarta maalin uga badan ma jirto min yowmi carafata maalinta carafo maalinta carafo waa maalinta ugu faraha badan ilaahay addoomanaa ka xoreeya rawa muslim baa xadiidkaa wariyey wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma ana nabiga qaala wuxuu dhaa nebiga cumratun oo fii ramadaan cumro ramadaan lagu dhex qabto tacdilu xaja xaj bay u dhigantaa ow amase xajatun maci xaj layla xajiyey muttafaqun calayh wa canhu ana imra'ata naag ayaa qaal waxay tiri yaa rasuul allah rasuulkii allow ina fariidat allahi ilaahay waajibiyaalkiisa calaa cibaadihi addoomadiisa korkooda ahaaday uu ku leeyahay fi lxaji xajkaa ka mid ah ilaahay waajibyaalka addoommada alle uu ku leeyahay xajkaa ka mid ah bay tiri adrakad way haleeshay oo wuxuu soo qabatay soo gaartay abuu aabbaheed xilligii xajkuu joogaa shawkhan waa oday kabiiran oo weyn laa yahbutu kuma sugnaan karo cala araaxibati gaadiid gaadiid haddii la saaro baasha laysku dawaafiyo xataa si fiicana lama sugnaan karo kuma fariisan karo afaa xuja canhu ma ka xajin karaa aabbe xaggiisa qaala nacam buudhaa nabiga muttafaqun calayhi ka xaji aabbe wacan laqiib ibni caamir annahu ata nabuu nabiguu u yimi faqaala wuxuu yidhi ina abii aabbahay shaykhnu waa qoray kabiirun oo weyn laa yastatiicu alxaja xajka ma awoodi karo wala alcumrata xataa cumro cumrada ma awoodi kara inuu sameeyo wala nacama laca kale waxaa loola jeedaa waa socodka safarkaasna inuu u baxana ma awoodi karo maxaa sameeyaa qaala xaja can abiika wactamir ka xaji aabbaha kana cumray buu dhahay sala allahu calayh wasalam idan meesha waxaa laga qaadanayaa qofka nool waa laga xajin karaa haddii xaaladahaa la helo qofkii dhintay xaj lagu lahaa waa laga xajiyaa qof allaala qofka nool ee aan awoodi karin xajka safarkuusan aadi karin diyaaraduusan raaci karin kursiguusan ku fadhiisan karin dabasha la saarayo laysku dawaafiuusan ku sugnaanaynin markaa waa laga xajin karaa rawaahu abu daawud watirmidi waqaala xadiidun xasan saxiix can saa'id bni yaziid qaala wuxuu yiri xuja bi waa la xajiyey maca rasuulillaahi rasuulka nabigiisa sal alla calayh wasalam fii xajati lwadaac xajkii xajka sagootinta lagu magacaabahayay ama xuja bi waxaa layla xaji siiyey waxaa layla xajisiiyey bii aniga maca rasuulillaahi rasuulka micigiisa sala allahu calayh wasalam fii xajati lwadaaci wa ana anigu ibnu sabci siniin toddoba jir ah rawaahu albukhaariy nasiib dabna asagoo toddoba sano jiruu nabiga la xajiyo sala allahu calayh wasalam xajiinka waxaa laga qaadanaa caruurta yaryarka inay xajin karaan xaj kale waa u jiraa oo ka ansaxayaa laakiin amad walba sida loo imaan doonta ama xaadiistu qaar ay tilmaamayaan oo xajiya kadibna qaangaara xajki islaamku waa lagu leeyahay xajki islaamku waa lagu leeyahay addoon kasta oo xajiya kadibna xorooba xajka islaamku waa lagu leeyahay asaga wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya qaala sal alla alay wasalam laqiya wuxuu la kulmay rakban jamiico safarley ah ayuu birawxaa'i rawxa ninkiyadow kula kulmay meel matiinadiida u dhaxaysa faqaala wuxuu kuwa min alqowmi warqaanku wuu yihi yaa tihin buu yidhi qaaluu waxay dhan almuslimuun ama muslimiin baanu nahay qaaluu waxay dhan man anta adigu yaa tahay waxaad ka heli kartaa in nebigu aysan arkin in islaamka qaateen ma dhinqabilood baanu nahay laakiin waxay dhinta muslimiinaanu nahay ee adiyaa tahay qaala wuxuu dhaa rasuulullaahi baan tahay rasuulkii alle farafacad way u soo kor qaaday imra'atu naa sabiyan ay dhashay faqaal waxay tiri ali haadaa xaj kan xaj maka ansaxaya ma xajin karaa qaala nacam haa walaki ajrun adiguna ajir baad ku leedahay buu yiri ilaa asagu keligii ma dawaafi karo ila dawaafiya maahane dhagax ma tuuran karo waa loo tuuraya wax kastoo la qaadanayo waa loo qabanayaa qofkii u sameeyey ajir buu ku helaya rawaahu muslim wa anas radi allahu canhu ana rasuul allahi xaja wuu xajiyey calaa raxlin geedi buu ku xajiyey wa kaana zaamiratuhu zaamiradiisuna way ahayd rasuulka sala allahu calayhi wasalam calaa raxlin buu ku xajiyey calaa raxlin waa koore dushii ayuu ku xajiyey koor dushiisuu ku xajiyey oo waaw zaamiladiisuna way ahayd macnaha sahaysiddaa la yidhaahdaa zaamilada waa awrka loogu talagalo in alaabta iyo maqaadii la saarto gaabirna waygu ahayd waa u ahaydoo ramadiisii iyo sahaydiisii iyo liqaa'diisana wuu saaranayay rawaa albukhaariy waan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal xuy kaan waxay ahayd cukaab wa wamajinna majinna iyo waduu majaas aswaaqa suqyaalo cukaa iyo mujami macnaheeda mujamna iyo dulmajaas saddexdaada suqyaalay ahaayeen oo fi ljaahiliyati jaahiliyaa la isticmaali jiray mar allaale markay jaahiligu soo xajiyada xajka dhammeeyaan yaa meelahaasaa lasugu tagi jiray waxbay ka soo gebgaban jireen shicrii daray ku tiri jireen aadayaalkood bay ku ammaani jireen aadayaalkood bay ku ammaani jireen marka saxaabadii ninkii diintii islaamkii uu yimid fata'afamuu way dembiyeysteen waxay isdeendaa waa dembi aw yaqtadiru inay ku ganacsadaan fi lmawaasiinta xajka fawadaad waxaa soo degtay laysa calaykum junaaxun korkiina dembi ma aha an tabtaguu inaad dalbataan oo raadisaan fadlan dheeraad oo min rabbikum rabbigii xaggiisa ka ah fii mawaasim alxaji mawaasimta xajka xilliyada xajka marka la joogo iyo camal xajka marka la qabanaayo idinkoo xajinaya haddana inaad ganacsi sii gashaan ood wax sii iibsataan korkeeda dembi kuma aha taasaa markaa la soo dejiyey oo ilaahay soo dejiyey waxaa la tilmaamayaa qofka isagoo xajinayoo sii shaqaysan karo inuu ganacsi samayn karo xajkibaa u socotaa dhar iyo baatiyaal iyo gunjoomaa lahaa iyo waxbaad sii qaaday meeshiibaa tagtay waa sii gadgaday xajkiina waad samaysatay waa laga faa'iido dhibaato markaa kuma sugnaa laakiin waxaa loo shardiyaa un acmaasha xajka xilliyadeedu inaysan kaa dhammaynayn inaysan isku hor imaanin acmaasha xajkiisa waxba kaa mustaahinanin shaniyada kale kasoo harayna haddii aad shaah meesha ku kariso badbado iyo hadii waxyaalo aad aad ama waxaad soo galataba waxaad tahay ganacsi dukaanyo xajkibaad soo dhamaysatay waxaad samaysatay intii la xajinayey waxbaad soo iiqiibsatay waxaad u soo qaadatay waddankaagii kulli wax dembi ah ma laha ilaah soo dejiyey laysa calaykum junaaxun korkiina dembi ma ahi an tabtaguu inaad albataan fadlan oo min rabbikum fii mawaasim xaj lagu xabistinayo mubattiraashooda ahoo tilmaamaysa laysa calaykum junaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum fa idaa axadtum baa ku xigtaa laakiin qiraa'ooyinba waxay ku daraan an tabtaguu fadlan min rabbikum fii mawaasim lxaj an tabtaguu fadlan min rabbikum fii mawaasim alxaj fa idaa min carafaad saasay markaa yidhaahdaan laakiin waa qiraa'o shaabaca ah. waxaa la tilmaamaa shayse wax dhibaataa markaa ku jiray qofku haddii uu xajiyo ganacsi iyo shaqana oo markaasii galo kitaab aljihaad baanu geli doonaa haddii rabbi idmo wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa